رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna suma ma bacd alkabiiraة alkhamisa waxaynu ku soo jirnay kitaabkii alkabaa'ir lilimaami dahabi raximah اllahu tacaala raxmata waasica darsigeennuna maanta wuxuu ka bilaabmanayaa alkabiiratu alkhaamisa kabiirada shanaad waa mancu zakaati sakada oo la manciyo waa kabiira min alkabaa'ir kabiiradu waxay ka timaadaa dhanka sharciga marka la eego laba dhinac dhinaca koowaad waxa weeye awaamirtii lagu faray ee ruuxa muminka ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku addoonsaday iyo takaaliiftii sharciga ahayd oo fulinteedii uu ka gaabiyo qaybta labaadna waxa weeye waa nawaahida wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka reebay oo xuduuddii iyo sohdintii ilaahay uu dhigay oo uu ka tallaabo tilka xuduud ullaahi falaa taqrabuuha intaynaan gelin kabiiradan kabiiradii ku saabsanayd salaada in laga tago khulaasadeeda markaynu khulaasayno culimmadu waxay isugu khilaafeen ruuxa salaada ka taga isagoo waajibnimadeedii qirsan laakiin maxaad u tukan weyday waa tukanaya insha allah maxaad u tukan weyday dharkaan daahir ahayn shaydaankaa meel u dhex fadhiisanaya mogta midbaa baa shan sano wuxuu kugu hayaa dharkaan ii daahirayn oo dharka mabaadiyaad joogtaa magaaladaasaad joogtaa iyo inuu waajibnimadeediiba uu diido oo yidhaahdo wax salaad la yidhaahdaa ma jirto hadduu salaada waajibnimadeedii uu diido daa'irada iyo deerka islaamka waa ka baxayaan diidmadaa keliya ugu filan kaa layskuma khilaafin culimmaduna ijmaac bay ku yihiin laakiin midka labaadee laysku khilaafay waxa weeye kan xukunkeediina qiraya wahsiguna uu ku jiro jamhuurtu imaam axmed marka laga reebo saddexda kale dhinac bay mareenoo waxay leeyihiin ma gaaloobaye waa muslim caasiya xad baana loo dilayaa imaam axmed iyo saxaabada ijmaaca laga soo guurinayo oo shalay aynu soo marnay laa yarowna shay-an min alacmaali tarkuhu kufrun hayra salah saxaabadu waxay ku ijmaaceen ruuxu hadduu salaada uu ka tago ama wahsi ha uga tago ama yaanu uga tegina inuu gaal yahay ayib waxaa oo iyadana muhima in la ogaado adilada ku soo aroortae jamhuurtu ay deliishanayaan ma jiro daliil sariixa oo masalada taabanaya ilaa daliil caama ama mid daciifa ama mid haddii ilaahay ku run yahay masalada aan ku saabsanayn ayay deliishanayaan khulaasadu marka waxaa weeye ruuxu salaada ama ha uga tago wahsi ha uga tago ama ha uga tago yacni diidmo ha uga tage sida raajixay waxa weeye waa inaan gaalnimadiisa la kala saarayn sabab nebigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayh madaxda iyo wulaadda inaan lagu bixin markuu tilmaamayey waxaa la weydiiyey rasuulka ma la dagaalanaa nimankan madaxda ee jaa'iriinta ah wuxuu idhi laa maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaada oogayaan ha la dagaalamina salaaddii maxay noqotay in lagu baxo oo lala dagaalamo waxaa baajiyey oo dhiigoodii la daadiyo salaadda ay tukanayaan xadiis kale wuxuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku yidhi maya ha ku bixina ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan inaad gaalnimo cad oo ilaahay agtiisa xujo aad ugu helaysaan aad ku aragtaan mooyaan marka maxaa la simay gaalnimadii caddayd iyo waxaa la simay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi salaada ka tegitaankeedii marka salaada ka tegitaankeedii inuu gaalnimo cad yahay xadiiskaas baa laga fahmaya masalada kitaabka ugu fiican ee laga aliifay waxa weeye waa sabiilu najaat ilaa xukmi taariki salaa mancu zakaati sakadii oo la manciyo qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi waweylun halaag wuxuu u sugnaaday lilmushrikiina gaaladiibuu u sugnaaday aladiina kuwaasoo laa yu'tuuna aan gudanayn azakaata sakadii aan gudanayn walxaal hum iyaguna bilaakhirati aakhiro hum iyagu kaafiruuna kuwa ku gaaloobay ay yihiin laba shay baa ilaahay subxaana wa tacaala gaalada ku tilmaamay shayga koowaad waxa weeye waa sakada iyo inaanay gudanayn shayga labaadna aakhiraba inaanay rumaysnayn wa qaala tacaala ilahi wuxuu yihi waaladiina kuwii yaknisuuna kaydaysanayay addahba dahabka kaydaysanayay iyo waalfidata fidada kaydaysanayay oo walaa yunfiquunaha aan ku nafaqaynayn fii sabiili illaahi ilaahi subxaana wa tacaala jidkiisa fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab oo aliimin xanuun kulul yowma maalin ugu bishaaree yuxmaa la kulaylinayo calayha yacni amwaashii dusheeda la kulaylinayo fii naari jahannama naarta jahannama lacagtii iyo dahabkii baa la dhalaalin fa tukwa markaasaa lagu gubayaa biha amwaashii jibaahuhum wejiyadoodaa lagu gubayaa iyo wa junuubuhum dhinacyadoodaa lagu gubayaa iyo wa duhuuruhum dhabaradooda yuqaalu lahum waxaa loo odhanayaa marka haadaa kani maa shaygii weeye kanastum aad kaydsateen lianfusikum nafafyaashiinna aad u kaydaysateenee faduuquu dhandhamiya maa shaygii kuntum aad ahaydeen tadnisuuna kuwa kaydsada kaydkiinnii waa kane ciqaabkana ka ratib maya dhandhamiya wa qaala nabiyu sala allahu aleh wasalam nebigu wuxuu yihi maa min saaxibi iblin geel midu saaxiiba ma jiro walaa baqarin mid la u saaxiiba ma jiro iyo walaa qanamin ari midu saaxiiba oo laa yu-addii aan ka gudanayn minhaa amwaashii xaggooda sakaataha sakadeedii aan ka gudanayn ilaa budixa waxaa loo goglaa isagii baa la jiifinaya lahaa amwaashii baa loo goglaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame biqaacin bannaan baa loo goglaa bannaankaasoo qarqarin siman tandaxuhu waxay ku joojinaysaa waxay ku mudaysaa tandaxuhu waxay ku mudaysaa biquruunihaa geesaheeda watadachu waxay ku joojinaysaa biakhfaafihaa yacni adimadeedii iyo lugaheedii bay ku joojinaysaa kullamaa nafidat kastoo ay gudbaan calayhi dushiisa oo horaaha middii ugu dambaysay caadat calayhi waxaa lagu soo celinayaa dushiisa oo laaha midii ugu horraysay isagii baa bannaan la jiifin meel siman kadibna xoolihii baa la soo dareerin xoolihii baa ku durdurinaya mid gees ku mudda iyo mid lugaha ku joogsata qaybtii hore iyo gruubkii hore markay dhammaadaan oo qaybtii dambe ay marto baa kuwii hore la soo celinaya saasunbaa loo ciqaabaya xataa yuqdaa ilaa la kala xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda fii yowmin maalin oo kaana miqdaaruhu qadarkiisa u ahaaday hamsiina alfa sanatin konton kun oo sano uma yaraa dabadeedna u arko sabiilahu waddadiisa imaa ila aljannati janno inay tahay oo janno loo xukumay wa ima ila annaari iyo inay naartaho naar loo xukumo wamaa min saaxibi kansin kayd midu saaxiiba ma jiro waa dahabkii iyo fidadii oo laa yu-addii aan ka gudanayn sakaatahu sakadiisa aan ka gudanayn ilaa muhila lahu waxaa loo soo matelaa waxaa loo soo suureeyaa kansuhu kaydkiisii waxaa loogu soo suureeyaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame shujaacan abees iyo mas baa loogu soo suureeyaa aqraca oo bidaar leh see bidaaru sunta xayawaankan halqa ee hoose marka ay midibo midka uu ka sun badan yahay waa mudhaxoodo waa ka mudhuxsan yahay marka timihiibaa ka buubay yani suntiisa darteed riwaayada bukhaari kun afar boqol iyo saddex waxay leedahay nebigu wuxuu yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh man aataahu allahu maalan musila lahu shujaacan aqraca markaasaa nebigu wuxuu yidhi lahu zabiibataan wuxuu leeyahay laba miciyood yudawiquhu yowma alqiyaamati ninkii xoolaha lahaabuu maalinka qiyaame luqunta iskaga duubaya yacnii faya'khuduhu bilahzimatayhi wuxuu ku dhigayaa labada qowlal buu afka afka u gelinayaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa ana maaluka ana kanzuk xoolahaagii baan ahay kaydkaagii baan ahay akountiga iyo bangiga wixii kuugu jiray baan ahay uma tala walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadli aayaddaas u ahriyay nebigu xadiisku marka waa saxiixoo xadiiskaa hore imaamu muslim baa fii saxiixihi ku warinayay min xadiidi abi hurayra waqaatala waqad qaatala wuu la dagaalamay abu bakr asidiiq radia allaahu canhu wuxuu la dagaalamay maanici azakaa sakada ku weydiiday buu la dagaalamay wa qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low manacuunii ii diidaan canaaqan waxar hadday ii diidaan oo qoor qoordheer hadday ii diidaan waxartaasoo kaanu ay ahaayeen yu kuwa u guta ilaa rasuulillaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay kuwa u gutoo u dhiiba la qataltuhum waan la dagaalamayaa calaa mancihaa diidmadeeda ay ii diideen baan kula dagaalamayaa riwaayo kale walow manacuunii ciqaalan hadday dabar xoolaha lagu dabri jiray wakhtigii nebiga ay bixin jireen ii diidaan waan la dagaalamayaa buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayanqusu ayuu leeyahay cumar cafwan ayuu leeyahay abubakar asidiiq radia allahu wuxuu shicaar uu ka dhigtay ayanqusu diinullaahi waana xayun ma diinta ilaahay baa la nusqaaminayaa anigoo nool calankaasuu taagan ilaa saxaabadu ay ku waafaqeen qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yihi walaa yaxsabana aladiina kuwiiyaanay u malaynin yabkhaluuna bakhaylayay bimaa shaygii ku bakhaylayay aataahum allahu ilaahay uu siiyey min fadlihi deeqdiisa ka mid a huwa bukhligaasi khayran lahum inuu u khayr badan yahay xoolaha inay kaydaystaan oo ku bakhaylaan inuu u khayr badan yahay bal iska daayee huwa bukligii iyo bakhaylnimadii sharun lahum waa u shar badan yahay sayudawaquuna waxaa loo qardhaasaynaya luqunta loo sudhayaa maa shaygii bakhiluu bihi ay ku bakhayleen yowma alqiyaamati maalinka qiyaame walilaahi alle waxaa u sugnaaday subxaanahu wa tacaala miiraasu samaawaati samaawaadka dhexalkooda u sugnaadaya waalardi dhulalayaal wallaahu allena bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun alla gun ogweye subxaana wa tacaala aayadda waxaa ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka uu ku boorinaya waxa danta iyo maslaxada ku jirto jibilada iyo basharka dabciga ilaahay ku abuurayna waxaa ka mid ah wax urursi iyo baahnaan iyo adiga adiga adiga adiga waa dabci ilaahay ku abuuray bini aadam walidaalika marka sadaqa la weydiinayo ma arkaysid qur-aanka haddaad istiqra iyo tatabucaad ku samaysid ma arkaysid iyadoo sadaqada bixiya la leeyahay lakiin waxbaa laga hormarinaya maxaa laga hormarinayaa niyadiisaa meel lagu xidhayaayo ilahay baa wuxuu leeyahy in tuqridu allaha qardan xasanan fayudaacifuhu lahu adcaafan kasiira wallaahu yaqbid wayabsud wa ilayhi turjacuun dhanka kale waxaa la xusuusinayaa xoolahan iyo waxan uu ku faanayaa inay khasnadaha iyo kaydka ilaahay ay ku jiraan oo ilaahay uu bixiyey subxaana wa tacaala marka adigaba ilaahay baa ku siiyey khalqiga iyo manaaficda biniaadamka aadamka inaad anfacdaan lagugu dhiibay bixi baa la leeyahay saasaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay alle wuxuu leeyahay samaawaadka iyo arlada dhaxalkooda adduunkan oo dhan buu mulkiya haddaad adigu shilimaad yar ku baqayso wain min shayin ilaa cindana khasaa'inuh wamaa nunazilhu ila biqadarin macluum shay kastoo bini aadamku uu ku faano khasnadaha ilaahay buu ku jiraa ilaahayna qadar jaango-anuunbuu ka soo dejiyaa wa can inabiyi sal alla aleh wasalam nebiga waxaa laga wariyey fii man manaca zakaa sakada ruuxii manciyo diiday qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh man manacahaa ruuxii sakadii manciyo diida fa iyo washadra ibilihi iyo geeliisii barhkii baanu ka qaaday waa ganaax sakadii baa laga qaaday xeradiisii baa la tegi geeli baa laba loo qaybin barh kalaa laga qaaday wa casmatan waajib oo min casamaati rabbina rabbigayo waajibiyadiisa ka mid a ah. akhrajahu abu daa'uud waanasaa'i min xadiidi bahsi ibn xakiimin can abiihi can jaddihi xadiiskuna waa xadiis xasana sheekh naasir raximah llahu tacaala irwaa lqaliil toddobaqoaaaiyo kow raqamka yani ayuu ku saxiix yeelay waxaa werinaya daarimi abu daauud nasaa-i bayhaqi yani iyo ibn abi shayba iyo qeyrkood baa werinaya wa can yaxya ibni abi kasiir aai waxaa laga wariyey qaal wuxuu yihi xadaanii caamir alcuqayli ana abaahu caamir alcuqayli waa nin majhuula aabihiina lama garanayo ana abaahu ahbarahu wuxuu ka warramay anahu samica abaa hurayrata abaa hurayra inuu ka maqlay yaquulu isagoo leh qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi awalu alaasatin saddexda ugu horeeya ee yadkhuluuna naara naarta gelaya waxaa weeye waa amiirun amiir weeye nin madaxweyneha ama hogaamiye ah oo musalladun musalladun calaa raciyatihi raciyadiisii lagu saliday lagu diray dhib mooye dheef uma hayo iyaguu dhibaya waduu sarwatin iyo waduu sarwatin nin dhaqaale u saaxiiba oo laa yu'addii aan ka gudanayn xaq allaahi ilaahi subxaana wa tacaala xaqiisa fii maalihi xoolihiisa aan ka gudanayn xaqii lagu lahaa iyo wa faqiirun nin faqiir ah oo aan wax hantiya lahayn oo mucsira ama shiid ah oo fakhuurun faan badan asbaabtii uu ku faani lahaa meeshii ma taalo laakiin isagun baa ilahay ibtilayay subxaana wa tacaala xadiisku waa daciifun jiddan addexkuntodobaboqoliyo labo raqamka ah ee daciifuuljaamic ayaa sheekh naasir ku daciifiyey ciladuna waxa weeye laba nin oo majhuula ku jira wa can shariiki bni cabdillaahi annakhaci iyo waqayrihi waxaa laga wariyey shariik ibnu cabdillaahi annakhaci القضاء sayi'u lxifdi markuu xukunka tawliyey oo maxkamadaha iyo meelaha u fadhiistay baa yacni xifdigiisii uu xumaaday ila xadiisku iyo raacitaankiisu waa howl badan yahay mar hadduu ninku mansab siyaasadeed iyo hadii ilaahay kuu rayo kursi oo durbaanka u garaaco laabta u garaaco wadaadnimadii baxsata baashii baxsata wa can shariik bni cabdillaahi wakayrihi can abi isxaaq asabiici can abi alaxwas waxaa laga wariyay can cabdilaahi bni mascuud qaal wuxuu yidhi umirtum waxaa laydin faray bisalaati wazakaa salaad iyo sakaa laydin faray buu yidhi faman lam yusaki ruuxaan saka bixin falaa salaata lahu salaadi uma sugnaan maxaa yeelay qur-aanka waa lagu xiriiriyey sakada iyo salaada wa aqiimu salaata wa aatu zaka baa layidhi wa tacaala asarta cabdulahi bni mascuudna waa saxiixo ibn abi shayba baa filmusanaf ku warinaya sidoo kale abu cubayd baa fi lamwaal ku warinaya dabraani fi lmucjam alkabiir mundiri iyo qeyrkoodna way warinayaan alkabiiratu saadisa kabiirada lixaad waxa weeye waa cuquuqu lwaalidayn labada waalidoo caaq lagu noqdo caqiga waxaa la yidhaahdaa waxaa laga keenay waa min alqadiica goyn la gooyaa laga keenay walidaalika yacnii neefkii ilmaha laga gowracayay maxaa lagu magacaabay alcaqiiqa waalqashya ama wanlal waxaa tidhaahda ama wanqal cala lahjaati soomaaliyiin loqooyinka soomaalidu ay kala isticmaasho waxaa loogu magacaabay neefkan waa la gowracayaa waxaa laga gowracayaa maxay ilmihii yara qadcigu markaa waa goyn waalidkii la gooyo ama caasi lagu noqdo qaala allahu casa wajalla alle subxaanahu watacaala weynaayo qaalibahayo wuxuu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu amara sharaca wasa wuxuu sharciyeeyoo jideeyey ama wuxuu dardaarmay anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale wa an tuxsinuu inaad u samafashaan buu dardaarmay bilwaalidayni labadii nii waalidna